bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo soddonaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alguri lmayaamiin wclى الtaabiciina lahm bإxsani ma habat الriix watacaaqabat الlayaali wاlayaam ama bacd gazwaة beder alkubrى waxaynu xusi doonaa dagaalkii bedera weynaa iyo taariikhdiisi oo sidaynu hore usoo sheegnay waxa uu dhacay sanadii labaada hijrada nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku muuqanaya intii uu ku jiray madiina ama intii rasuulkaba u ahaa kifaaxaasunbuu ku jiray iyo legdanka ah baatilka uu kula jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam iyo ehelkiisa marka bedertii yarayd soo aragna bedertii weyneyd baynu marayna lam yadul ilcahdu ballan waktigu ma dheeraanin bitilka alciiri alcadiima safarkaa weyn waktigii la sugaya maba dheerayn ilaan safarka sii socodkiisii inuu weydaartay nebiga waa waynu soo aragnay oo uu seegay dabeedna soo noqodkii safarkii shaam ku maqdaa ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aan ka faa'idaysano oo sideedaba haziimada ama jabitaanka xagga dhaqaaluhu jabitaanka cududdu asal u yahay ummadda marka dhaqaal ahaan laga horeeyo awooddii militarina waa laga horeeyaa waana ta inoo muuqanaysa maanta <clears throat> marka dhaqaaluhu ka naafaynaya cadowga rasuulku sala allahu calayhi wasalam maadaama dhaqaalihii muslimiinta laga qaaday lam yadul ilcahd waktigu ma dheeraan bitilka alciiri alcadiima safarkaa awoodda badnaa ee shaam ka soo socday waktigii la sugaya wakti dheer muu ahayn allatii kharaja lahaa calayhi salaam safarkaasoo nebigu u baxay wahiya mutawajihatun ila shaam shaam buu safarkaasi ku sii socday falam yudrikaa safarku nebigu muu gaadhin safarkanoo waa kii dhaafay walam yazal mutaraqiban rujuucaha wuxuu nebigu aanu ka suulin macnaha wuxuu ahaa mutaraqiban rujuucaha mid sugaya inuu safarku soo noqdo taraqubku waa waxa weeye sugidda wuxuu idhi haddaba mar haddayna dhaafeen ta dambeba ta dambeba soo noqodkaba falamaa samica birujuuciha safarku inuu shaam ka soo noqonayo abu sufyaan uu wadee dhaqaalaha aadka u badan wada markuu ogaaday nadaba ilayha asxaabu asxaabtiisii baa u baxay waa la ysugu habar wacday maanaa xaggaa safarkayno eryabaa layihi dabcan samica wuxuu ku maqlayaana waa sirdoon iyo waraadi iyo anteenooyinkiisuo taagan rasuulka sala allahu calayhi wasalam dagaalku wuxuu u baahan yahay macluumaad ilaan idaacadi ma jirto telefoonna ma jiraane waxa uu safarkan ku dhuudhaasaya arrinkiisa waa war uu nabigu raadinaya calayhi salaatu wasalaam wa qaala markaa nebigu waxa uu yidhi haadihi ciru quraysh tani waa safarkii quraysheed fakhrujuu ilayha safarka u baxa safarka u baxa buuli lacalla allaha an yunasilakumuuha waxa ilaahay uu u dhow yahay inuu inagu inoo kordhiyo tanfiilku waa kordhinta nafala tanfiila an yunasilakumuuha inuu naafilo siyaabo idiin siiyo macnaha safarkan inaynu hadyad u helo ayaynu rajaynaynaaye safarkii wuu soo ba socdaaye ha loo baxo asxaabtii buu sidaa ku abaabulay fa ajaaba qowmun wasaquu aakharuuna rag jawaabtaa nebiga way aqbaleen ragna way iska yar cuslaadeen ilaa waa jidgoynun baa la gelayaa dagaal la diyaarin wasaqula aakharuun hiqalku waxa weeye culayska infiruu kifaafan waiqaala waa lidannihim ana arasuula calayhi salaam waxay malaynayeen nebigu lam yurid xarban inaanu dagaal u jeedin bay dee arkayeen oo safarkana xoogaaga ciidanka hayda uu ku filan yahay markaa waxay yidhahdeen dee intaas sida nebiga iyo intuu wadaa ku filane ninkii doonaanaha soo baxo kii doonaanaha iska jooga bay arrintu ahay fa innahu lam yaxtafil biha nebigu dadka uma ururinin xafladda ururkaa laydhaa dadka umuu soo ururininoo abaabul adag muu gelin bal qaala wuxuu yidhi man kaana dahruhu xaadiran qofka gaadiidkiisa uu u joogaa falyarkab macanaa hana soo raaco qofka dahrigu waa gaadiidka qofka gaadiid haystow war soo dhaqaaji walam yantadir ma sugin nebigu man kaana dahruhu khaayiban qofka awrkiiyo gaadiidku uu ka maqnaana muu sugin laakiin wuu ka dhaqaajiyey fakharaja wuxuu nebigu ka soo baxay madiina dagaalka beder marka la idhaahdo ee sanada labaad dhacay lihalaati layaalin khalowna min ramadaan saddex habeenoo ka tegay ramadaan dagaalkuna imisadii buu dhacay toddobiyo tobankii ramadaan intaa kale kuurgal iyo ruqaansi uu ciidanku soo ruqaansanayaa lagu jiray toban habeen weeye markaa kolkay saddex tegeen toddobiyo tobankiina u dhacay sagaal habeen ama toban habeen ayaa uu nebigu soo inuu soo socday iyo inuu sugayo ahay waxaa halkaa kaaga muuqda cibaadooyinka waa laysu ysu geynaya salaada iyo soonka iyo jihaadka iyo waxo dhan waa la isku jamcinaya marka bishu maaha bisha caajiska iyo seexashada ramadaanta laakiin waa bisha bisha guulaysiga iyo nasriga weyi markuu nebigu halkaa baxayay iskamuu teginuune bacda an walliya amra cala almadiina intii uu madiina madax uga dhigay cabdallaahi ibna ummi maktuum walla cala almadiinati cabdallaahi ibna ummi maktuum madiina waxa uu waali uga dhigay macnaha wuxuu kusimo uga dhigay iyo maamul asxaabigii mu'adinkiisa ahaa ee la odhanayay cabdillaahi ibna ummi maktuum ee suuratu cabas ay ku soo degtay ee lagu canaan iyadoo dalkaa ka fahmaysa qof walba daaqaadka bani aadamka iyo tamartooda inaan la cadilin ma haboona bani aadamka tamartiisa in la cadilo oo la quursado indhoolaha waa in wuxuu qaban karo loo sii daayo lagu tababaro cagoolaha dhagoolaha mid waliba wuxuu qabsan karo inoo qaban karo waaruu indhala ayaa inaga duwa lama odhanayo indhoolaha muadina indhoolaha ayaa barasaaba halkan oo dadkii tukinayo hagaya waayo mar hadduu xaggan dagaalkii geli kari waayo xaggan wax ka anfacaya wa kaana macahu halaau miatin wa halaaata cashara rajula nebiga colka raacay wuxuu ahaa saddex boqol iyo saddex iyo toban ninkii caadilka ahaa ee boqorkii reer banu israa-iil ciidanka hogaaminayay ciidankii xoreynayay qudus ee gaalada ku duulay ee daaluut ilaahay uu ku sheegay waa suurat lbaqara akhirkeeda ka warramaye ee imtixaanka la mariyey dabeedna markii la shaandheeyey kadib dagaalka gala ee daawudna la socday ayaa intan tiradani leeg ahaa waay miatani waniyafun wa arbacuuna min alansaari laba boqol iyo dhowr iyo afartan waa ansaarta niyafku waxa weeye miataanku waa laba boqol niyafkuna waa dhowr laba boqol iyo dhowr iyo afarta waa ansaarta walbaaquuna min almuhaajiriin inta soo hadhayna waa qolyihii maka ka yimi asxaabtu labadaba way isugu jireen qoladii qaxoontigaa maka ka yimi iyo qoladii deegaanka ansaar ahaa labadaa qolo oo qur-aanku ammaanay suuratulxashri ah, dhexdeeda sida ilaahay ku tilmaamay lilfuqaraai almuhaajiriin iyo waladiina tabawa-u daara waliimaan labada qoloba goobta way marayeen ansaartu ha u badnaatay lawa deegaana wa macahum farasaani wa sabcuuna baciiran wax gaadiida waxay wateen laba faras iyo toddobaatan awr gaadiidku intaasuu ah ama ha la fuulo ama ha la rartee gaadiid intaasay wateen asxaabtu yactaqibuunahaa way ku kaltamayeen tacaaqubku waxa weeye markuu kani daalo ayuu fuulayaa awrka kii fuushanaano ka degaya masaafadu waa dheer waa saxraa dabeedna kalaa muddo fuushanaanaya ka kalena uu ku hogaaminaya ama uu dabada wadaya waa la isu bedelaya yactaqibuunaha walxaamilu lilliwa calanka nebigana waxaa calanwale ka ahaa muscab ibnu cumayr alcabdari saxaabigaas muscab la idhaahdo radia allaahu canhu ardaa ayaa isaguna calanka siday maalintaa ah. waaya xalawalahaana arrinkiisu ma tirsano had iyo jeer qiso walba ama khaswad walba waxaad arkaysaa in calanwalaha gaar baa loo xusaya waayo waa yool weyi yoolkaa haysta ninkaasoo yoolkaa ninka u bareedhaa waa geesi dhaatay ninka calanka ninka calanka inaga dila baa la odhanaya waxaanu ahaa dee beder waa kii ku shahiiday markii dambe loo asxaabigii ka jiboonaya lahaa waxa loo waayay wixii lagu kasbi lahaaba dagaalka kii ku ayuu ku shahiidee uxud walama calima abu sufyaan bikhuruuji rasuuli sala allahu calayhi wasalam ninkii abu sufyaan kolkuu ogaaday inuu nebigu kasoo soo anbabaxay madiina abu sufyaanna xagga shaam buu kasoo socdaa dabcan wuxuu usoo noqonayaa maka madiinuu dhinaca hawd ka maraya ama galbeed ayuu ka maraya ila madiina waqooyi bay ka xigtaa maka shaamna way kasii waqooyeysaa marka galbeed buu doonaya inuu ka maro marinka kolkuu ogaaday in uu nebigu jidgoyn ugu jiro ista'jara raakiban nin fardayaqaan ahoo dhulka soo duubaya ayuu kiraystay liya'tiya qurayshan si uu quraysh markiiba ugu geeyo warka meeshuna waa ilaa lix boqol oo kilomitr ama ilaa toddoba boqol meelaha wey daadu sideed boqol waa ku dhawaanaysaa dimashq iyo maka marka faraskaasoo sida gaariga ordaya ayuu siiyey lacag wa yukhbiruhum alkhabar warkana u sheega war quraysh gaadho in col igu soo maqan yahay oo jidgoyn laygu jiro usheeg sheeg buu faraskiina da isagoo go-a lulaya ayuu maka kusoo dhex dhacay falamaa calimuu bidaalika maralla markii ay taa ogaadeen ee ay maqleen safarkiinii wax alla wixii ilaa guntimaha loo furay ee wixii dhaqaale ahaay oo dhan lasoo saarayay baa jidgoyn loo gelayaa kolkay maqleen adrakathum xamiyatuhum markaasaa ficilkoodii u qaaday adrakathum waxaa haleeshay xamiyatuhum waa xamiyat aljaahiliya sidaa suuratu farxi ilaahay ku sheegay waa jaahiliyadu naxliga ay leedahay iyo tawaayaydii ayaa la isu yeedhiyey maka waqaafuu calaa tijaaratihim safarkoodana way u baqdeen fanafaruu siraacan way soo baxeen iyagoo degdegaya markiiba siidhigaa colkii loogu dhuftay xallow wixii gaashaanqaada baa lay ka soo kaca aan difaacna safarka waa masaafada dheer baa lagu socdaa madiine ilaa xaggeeda walam yatakhalaf min ashraafihim ilaa abulahab ibni cabdilmualib kama takhallufin oo kama hadhin kuwii ashraafta ahaa macnaha raggii madaxda ahaa maalqabeenkii geel duq baa loo tumaa nin waliba wuxuu isu diyaariyey dagaalku usoo cumaamatayoo nin walba ha soo bax baa layihi nin awna ma hari karti dhalinyarada qura lama dirayo nooca ruugcadaada loo yaqaano ayaa la diraya abulahab baa isagu aan soo bixin fa inahu arsala badalahu alcaasa bna hishaam ibna cabdilmugiira ninkaasu yihi war bal adigu ibedel adigu ibedel buu yihi abilahabkaa suuraddu ay ka warantay maalintaa u haray wa araada umayatu bnu khalaf ninkaasoo isna gaaladii waaweynaa ahaa mustahziyiinta qur-aanku u bixiyey isaguna inuu hadhaabuu doonay wuxuu doonay inuu hadho muxuu hadhayaa lixadiidin xadaahu iyaahu sacd bnu mucaad war uu u sheegay sacd bnu mucaad baa war u sheegay xiinamaa kaana markii uu ahaa sacad muctamiran mid soo cumraystay bacda alhijrati biqaliilin hijrada in yar kadib sacd bnu mucaad waa reer ansaareed madiinuu ka yimi oo uu soo cunraystay makuu yimid waxay kulmeen umayat bnu khalaf dabeetana wuxuu ku yihi wallaahi nebigu waa kanoo wuxuu yihi kamaa rawaahu lbukhaariyu samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu inahum qaatiluuka inahum asxaabtu qaatiluuka inay ku dilayaan ayuu sheegay qaala markaa umaya wuxuu i bimakatadaa la dili miyaa qaala wuxuu uhi laa adrii ma garanayo fafasica wuu argagaxay lidaalika arrintaa daraaddeed waxalafa wuxuu dhaartay anlaa yakhruja inaanu bixin macnaheedu markaa waxa weeye ninkan umayas ibnu khalaf laydhaa wuxuu ku yihi inuu hadhaabuu doonay sababta hadhinka ugu wacanna waxay ahayd sacdu bnu macaad oo laga yaabay intii aanu islaamin inay tahay ayaa soo cumraystoo yimi maka waxay ka sheekaysay nebi maxamed iyo arrimihiisa dabeedna wuxuu yihi war nebigu waxaan nebigaan maqlay buuli isagoo le umaya anagunbu gacantayada ku baxaya umaya tubnu khalaf annagaa dili doona gaal la yidhi waa lagu dilayaana dee waa kaa bacaysmay markaasuu onima makaa la yidhi waa lagu dilayaa markaasuu garan maayo laakiin qaraarkaas arrinkaasi wuu jiray waanu yaqaanaa nebi maxamed iyo runtiisa halkaasaa dabeedna markaas yui wallahi inaan anigu idin raacaynin bal colyahow waan idinku garab taagna idinku sii socda buui halkaa marka arrinkiisa uu marayo facaabahu abujahlin abujahal baa oo dee sii baxayay baa ceebeeyey markaasuu ihi fulayga day ninkii weynaa colkii uu ka hadhay idaacad buu ku furay reer makuu ku diray walam yazal bihi kamuu suulin inuu ceebeeyo xataa kharaja jeeroo uu doonay qaasidan xataa kharaja jeeruu baxay dheh xataa kharaja jeeroo uu baxay qaasidan isagoo doonaya arujuuca inuu soo noqdo bacda qaliilin in yar kadib kolkuu hadalkii ka dayn waayey ayuu ihi namariya waaye waxaanu doonayay intuu iyo raaco marka laanbabaxee lagu qoro liiska baxayaasha inuu dhexda ka soo noqdo taasaa u qorshaysnayd macnaha khuruuj buu goostay laakiin qaasidana rujuuca bacda qaliil wuxuu is muddo yar kadib markaad baxda in yar kadib soo noqo walaakin iraadat ullaahi fawqa kulli iraada doonitaanka ilaahay wuxuu ka sarreeyaa qof walba go-aankiisa go-aanka ilaahaybaa go-aan walba ka sarreeya malagiisaa loo sii wadaa weligiiba wuxuu ku dhaartay inuu aanu bixin mar kale wuxuu go-aansaday inuu yar buxo haddana soo noqdo kaartadaasuu watay fa inna maniyatahu geeridiisu saaqatu waxa ay u kaxaysay ilaa xadfihi halka uu ku dhibanayo ilaa xadfihi halka uu ku dhibanayo raqna anfi isagoo qasban isagoo dooran karila ayuu qasab ku tegey wax la sii duduucaba wax loo heesaba wax la dacaayadeeyaba ninkii sidii loo riixayay baa la geeyey halkii u xadfi laqiya xadfa anfihi baa la idhaa waa halkii uu ku dhimanayay raqma anfihi iyaday qasab ku tahy ayuu halkii tegey beder dawaana ku dhintay wakadalika sidoo kale cazama jamaacatu min alashraaf waxay go-aamiyeen koox ka mid a madaxyaweyntii quraysheed cala alqucuudi inay iska fadhiyaan maka markii layidhi meeshaasaa loo baxayaa waxay garanayaan nimanka loogu tegayaa inay yihiin libaax soo jiriqsanaya oo micyeelisanaya dabeedna cala alqucuud haddaba waa saaxiibadoodii ay berigii hore khamriga wada cabi jireen ee wada gaalad ahaayeen laakiin waxay og yihiin in maanta la weheliyo iimaan ku soo biiray iyo mabda inay ku dhimanayaan bay ogyihiin waaya waxay halkaa maka ku badeenna way ogyihin marka cala alqucuud inay iska fadhiistaan bay go-aansadeen fa cumiyat calayhim dalik arrintaa waa laga indhasaabay mid waloo isku dayay inuu maka iska meeraysto oo halkiisaa uu ku haro cumiyat calayhim dalik arrintaasi uu ka indhabeelay ha faciiba haddii la idhahdana faciiba calayhim dalik arrintaa waa lagu ceebeeyey waa lagu ceebeeyey dadka ceebaynayana waa inaga soo waa fanaaniinta soo socda wabidaalika sidaa daraaddeed ajmacat rijaalu quraysh quraysh raggeedii waaweynaa nindoorkii intii oo dhami way soo baxeen waxay go-aansadeen cala alkhuruuj in la wada baxo fakharajuu way soo wada baxeen quraysh cala asacbi waadhaluul iyagoo fuushan sacbi iyo dhaluulba sacbi iyo dhaluul waa nin waliba gaadiidku helay gaadiidku markuu layliga yahay sacbi baa la ydhaha wuu qallafsany daluulkuna waa ka layliyan ee hayinka ah marka nin waliba mid hayin hela iyo mid layli helay iyo mid soo kooraystay iyo mid soo leeda fuulay nin waliba wixii uu gaadiid helayey ayuu soo fuulay amaamahum alqaynaat waxa hor kacaya fanaaniin yuqaniina waxa ay ku heesayaan bihijaai lmuslimiin muslimiinta caydooda muslimiinta caydooda fanaaniin muslimiinta caaya durbaanaa laga hor garaacaya markaasaa dabeetana la kibraya markaasay ragga guubaabinaya uxud oo kale waa kuwii lahaa ama bedebka laftigeeda waa qaadayeen in tuqbiluu nucaaniq wa nafru shinamaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqa khayri waamiq waa wax myuusig lagu garaacayo oo isku sar go-an in tuqbiluu rag yahow haddaa cadowga qaabishaan nucaaniq waanu idin qooroqoraysan doonaayo waanu idin dhunkan doonaa haddaad tihiin ragga aw tudbiruu haddii ka yaacdaan maxamed iyo asxaabtiisana nufaariq waanu idinka dhaqaajin doonaa firaaqa khayri waamiq cid aan idin jeclaalaynin sida idinka tegi lahayd wallahi habar danbaan idinku harin beyda <laughs> haddii maanta halkaa rag iska dhicin weydaan yaa habar dambe oo loo islaan dambe oo idin ag joogaysaa ma jirta be nin walba naagtiisu way ka tegaysaa ogaada naagaa ragga dagaalka geliya <laughs> hadday maaragtay waaya waayaddiibaa ilahay uu kaga warrama wuxu uhi wazayana lahum الshayطaanu acmaalahum waqaala laa haaliba lakum اlyawma min annaas wainii jaarun lakum wazayana lahum shayaan acmaala shayaan baa camalkoodii u qurxiyey kuwana ka dhex heesaya wa qaala laa haaliba lakum اlyawm shaydaankuna wuxuu le walle maanta waxaan ma jiro haaliba laa haaliba lakum cid idinka kaan kartaa ma jirto alyawma maanta min annaasi bani aadamka bani aadamka dhulka ku nool wax maanta idin soo loodin karaa ma jiro mid walba qalbigu intaa kaga qufulay kii shaydaankii dhex qulquli jiray qofka ayaa qof walba saa usoo jiheeyey wa inii jaarun lakum aniguna difaac baan idiinahay bu difaac baan aniguna idiinahay isagoo aya ah isagoo oday sheekahoo gar weynahoo isku tirinaya khabiir mutaqaacida ayuu isku tirinaya wuxuu leey annagaa naqaane maanta waa maalintaa guunaysan lahaye waqad daraba allaahu ilaahayna wuxuu ka dhigay camala shaydaani haada shaydaanka camalkiisan waxa ilaahay uu ku bixiyey masalan tusaale tusaale ilaahay shaydaanka uu ka bixiyey shaydaanka sida nimankan wax ugu sheegay yactabiru bihi daw ra'y ciddii ra'yi lihi ay ku cibro qaadan karta min bacdin kuwaa ka dambeeya shaydaankii sidaa maalintaa kuwaa ku yidhi qur-aanku markuu ka warbixinayey tusaaluu ka sameeyey tusaalahaana ilaa qiyaamaha la akhriyaya cid walibana waxbay ku qaadan kartaa ra'yile oo xaq ka hor iman lahayd fa qaala fii suurati alxashr ilaahay suurat alxashri buu shaydaankaa kaga warbixiye waxau uhi kamahali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariiun mink inii akhaafu allaha raba alcaalamiin fakaana caaqibatahuma anahuma fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau aalimiin marka yuhuudda ayay suuraddu ka sheekaynaysa oo dagaalkooda uu ahaa sanadihii dee lixaad shanaad meelahaas markaasaa ilaahay u uhi kamasali ladiina min qablihim qariiban yuhuuddan dariga la laaya waxay la yihiin qurayshtii beder lagu laayo o kale daa quwa baala amrihim walam cadaabun aliim ka maali shaydaani tusaalahooda mar kale waxaad ka soo qaadi kartaa shaydaanka iyo siduu u lugooyo bani aadamka ka maali shaydaan xagga halaaga shaydaankaoo kale weeye id qaala lilinsaani kfur markuu ku yihi bani aadamka gaalow marka halkaa wuxuu muujinayaa nasku talada ugu horeeya ee qofka markuu la kulmo shaydaanka uu siiyaa waxa weeye arax jabka iyo ayaan darada ugu weyn buu faraa isagu halka ugu weyn uga bilaabaa waa ukfur gaalow gaalnimo wax ka weyni ma jiro oo hadduu ka diido wuxuu leeyahay ifcal kabiiratan min alkabaa'ir dembi weyn oo dembiyaasha waaweyn ka mida samee hadduu ka diido sakiirada samee hadduu ka diido camalka wanaagsan iska daa hadduu ka diido waxoo dhan ba dadku ku sallidaya qofkiio wanaagsan unbuu shaydaan baa dad uu shaydaan ka wada dhex hadlay alla kusoo jee inbaa kusoo jeesanaya ayuu shaydaan kusoo jahaynaya idaacadaha shayaa kuwa kale cafaaridul insiga ayuu kusoo jeedinaya marka ukfur qaala markaa wuxuu shaydaanki yidhi inii bariun minka hor anigu waan kaa foga inii akhaafu llaha raba alcaalamiin ilaaha caalamiinta o dhan iskale rabbiga oo ka cabsanaya markay xaaladu soo adkaatana garabkiisa qofka saas uga baxaa shaydaan wahaakada kaana camaluhu fii hadihi alwaaqica camalka shaydaanku sidan un buu ahaa markii waaqicadani dhacday dagaalkani markii uu bilaabmay shaydaankii la socday ilaa maka la soo geeraarayay usoo soo gabyayay garabkoodu ka baxay waana ta aayadani ay sheegtay ku sugan suurat lanfaal waaya waxa u yihi falama taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayh wa qaala inii barii'u mink inii araa maa laa tarown inii akhaafu allah wallahu shadiid lciqaab shaydaankii buu qur-aanku ka warbixiyo la sheekaysanayo la hadlaya nimankii quraysheed markii dagaalku bilaabmay falamaa taraa'at ilfi'ataani markii labadii col is arkeen ilan berigaa waa la ysarkayo waran iyo gaashaan iyo seef iyo waxaasaa lagu dagaalamayaaye markii ay is arkeen labadii col nakasa calaa caqibay wuxuu u dhaqaajiyey xagga dambe dibbuu u gurtay wey nakasa mankuusku waa dibu noqoshada calaa caqibay cirbihiis ayuu ka noqday dibbuu u gurtay markii ay idhahdeen war maxaa dhacay oday soodigiina dhiiri gelinaya ina qaala wuxuu ihi inii beriun minku ani anigu beri baan idinka ahay saacaddaa laga bilaabo layguma kilaleeyo maxaa dhacay inii araa laa tarawn war waxaydaan arkayn baan arkaya wuxuu arkay malaa'ig soo degaysa oo iska soo daba dhacay waa laba qolo oo inaga qarsoono iyagu isarka war waxaydaan arkaynin baan arkayaa buui inii akhaafu llah ilaahay baan ka cabsanaya wallaahu shadiid lciqaab inuu ilaahay idilaabaan ka cabsanayaa bui ar meesha cabsi baa gashae waxaydaan arkayn baan arkaye garabkiina ka bax aakhirana waa noocaas oo kale wa kaana cuddatu man kharaj wa kaana wuxuu ahaa cuddatu man kharaja ciddatu man kharaja min almusli min almushrikiin mushrikiinta inta soo baxday tiradoodu tiradooda waxay ahayd tiscu miatin wa khamsiina rajula sagaal boqol iyo konton nin qoladana saddex boqol iyo saddexiyo toban waa saddex jeer bay kusoo laabmaya macahum miatun miatu faras boqol faras bay wataan halkii kuwii hore laba ka wateen wa sabcu miati baciir toddoba boqol awrna way wataa qoladii horena toddobaatan bay wateen <laughs> arrinku maaha tirada waa tayada ciidankiina wuxuu kusoo laabmayaa saddex jeer gaadiidkiina toban jeer iyo wax ka badan mu kusoo laabmaya waaya ama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu falam yakun yacrifu shay-an waxba kamu ogeyn nebigu mima facalahu lmushrikuuna gaaladu waxaanay soo abaabuleen waxba kamu ogeyn nebigu iyo colka soo socdaba mu ogeyn lama ogeysiin walam yakun khuruujuhu bixitaankiisuna mu ahayn ilaa lilciir ciirku waa safarka safarubuu usoo baxay isagu jidgoyn safar laakiin colweynaa afar boqol oo kilomitr intuu soo jaro aduu saddex boqol iyo xoogaabay malaa u jirtaan beder oo makiya madiine udhexaysa xagga saaxilka waliba yaro xitaaye saddex boqol iyo siyaadada kilomitr bay si deg dega ah u imanayaan kamuu fikirayn ee ninkan soo laabtay uun afka gashuu islahaa markuu dabeetana saddexdan boqol iyo dheeraadkan sii abaabulaya facaskara wuxuu colka ku ururiyey bibuyuuti suqya guryaha laga soo dhaansado ceelasha laga soo dhaansado madiine koonaheeda halkaha laysugu yimaada buui ballanku halkaa waa khaarij almadiina madiine dabadeeda wastacrada aljeish colkiina isticraab buu ku sameeyey isticraabku waa marka lasoo fayliyo colka si loo tiriyo si tayadooda loo ogaado si la loo tafwiijiyo oo unug unugtii iyo kooxihii iyo wixii loogu sameeyo iyo hogaankii iyo ballamihii iyo afgarashadii iyo sidii wax oo dhan loogu sameeyo isticraab oo halkaas uu soo saaray faradda nebigu wuxuu celiyey man laysa lahu qudratun cala alxarb ciddii aan dagaalka awood u lahaynna halkaasuu ka celiyey kii naafada ahaa kii xanuunsanayey kii yaraa ee aan weli qaangaadhin intiiba waxa ihi raqdiina ha fogeyninay min fadlakum idinku halkan ka laabta min fadli idinku iska noqda bu halkaa dabeetana raggii gaashaanqaadka ahaa orod iyo itaalba hayey ayuu kaxeeyey waaya sidaasuu xaalkii milatari buu bilaabay nebigu markaa uma arsalatnayni yatajasasaani alakhbaara can ilciir wuxuu diray nebigu laba nin oo tajasus ku sameeya jawaasiisa macnaha sirdoona hoosahana akhbaar can ilciir wararka safarka oo dhuudhaasa oo soo dhega dhegeeya oo soo suga war halka uu ku soo beegay qiyaasaha wax lagu wadaa raggana waa awrta raro oo hadhuuriyo oo safro oo waxaana yaqaanaan iyo socodku intuu iyo goorta la qaboono degayo marka la habeen dega intay kala garanaya dabeedna taasaa u ah aarta raadiyaha lagu wada shaqaynaya waa qiyaasaha haddii wax iska bedelaanna dabcan qiyaastoodina waxbaa iska bedeli karaa waa ugu dhowaan wey marka sahankii buu diray sahankii walamaa balaqa arawxaa meesha rawxa la yidhaahdo kolkuu nebigu gaadhay waa meel beder ku dhow uu iska sii socdo wuxuu naga sii horeeyo warka suga laba nin buu diraya markuu halka rawxa laydhaa gaadhay jaa'ahu alkhabar warkii baa yimi bimasiiri quraysh inay qurayshi ka soo baxday maka limanci ciirihim safarkooda si ay u difaacaan safarka kasoo noqonaya xagga suuriya si ay u difaacaan waja-ahu nebigana waxa ugu yimi halkaa mukhbiraahu mukhbirku waa qofka wardoonka ah nimankii sahanka ahaa ee uu diray waa labadaa hore labadaasaa u yimi markaa nebigu waxay u keeneen biana alciira satasilu badran hadan safarku inuu beder kusoo beegan yahay aroorta beder buu isagii ku dhow yahay nimankiina warkii waxay keeneen safarkii berri buu kusoo beegan yahay beder waaya aw bacda kadin ama beri kadib waa saa dambe fa jamaca calayhi salaam markaa nebigu wuxuu isu geeyey kubaraaa aljeish colka raggii waaweynaa ayuu ugeeyey ayuu isu ururiyey safarkiina wuu soo beegayay baa la yidhi colweynina wuu soo socdaa marka sidaynu arki doonno safarka kolkii dambe wuu duway abu sufyaan oo xagga yumbuc iyo xeebta badda cad xaggeeda u duway oo dariiqii tooska ahaa ee madiine eh, loo soo marayay uu ka baydhay ila waa nin daliiqaaneh wuu duwo xagga xeebta u duway colki eh, dabeedna warkiibaa labadii dhanba kasoo soo dhacay safarkiina waa waa soo socdaabaa la keenay nebiguna war wuxuu ku helay in qurayshina halkan taagan tahayba safarkaba ka dhow yihiin markaasuu la tashaday raggii waaweynaa ee colka ka mid ahaa ee khibradda lagu tuhmayey iyo dagaalaqoonka saasaanay too ilaahay baa ihi washaawirum fil amri arrinka dagaalka kala tasho wixii aan waxi kusoo degin oo dhanba waa laga tashanaya nebiguna uu kala tashan jiray calayhi salaatu wasalaam asxaab mas-uulkuna had iyo jeer dadka wanaagsan taladooda wanaagsan buu ku nabadgalaa dadka mas-uuliyiinta ah waxyaabaha isdhaafiye ka mid tah ilaa waa ka nabigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam lahaa qofka mas-uulkaa ah markuu ilaahay khayr la damco wuxuuna u sameeyaa un la taliyayaal wanaagsan hadduu shar la damcana la taliyayaal xun ayuunbaa ka agyamyam iyo qadaadweynunbaa ka agdhawaata dabeedna kolkaasay shar ka tuuraan marka nebigu wa lahum wuxuu yidhi ayuha annaas wardadow ragow ina allaha qad wacadanii ilaahay wuxuu ii yaboohay ixda daa'ifatayn labadaa qolo midkood annahaa lakum inay iyadu idiin ahaato oo isheshaan alciiru aw inafiir ama safarka ama colka nafiirkuna waa colkii soo baxay waxa waxii la iigu sheegay buui in meeshii kolley muwaajaha jirto laakiin ah, labada miduun aynu madaxa isdari doono fatabayana lahu calayhi salaam waxa u caddaatay nebiga anna bacdahum qaarkood asxaabta yuriidu inuu doonayo hayra daati shawkati labada kooxoodta aan awoodda lahayn wahiya alciir ila waa safarkae eh. markuu warkoodii dhegaystay ayaa uu ka arkay inay jecel yihiin xagga safarka daati shawka ta aan safar aan lahayn awoodda hayra daati shawka liyastaciinuu si ay markaa u qaataan ama ay u kaashadaan bima fiiha min alamwaal waxa ku sugan ee xoolaha ah dee qof la yidhi qaniimada labadaa bal aduu ka safar tiro yare ay waddo oo la hubo marka u horeeyaba in afka la gashanayo col qaraxa oo dhimasho mooyaane <laughs> wax laga helayaa jirin sida labadaasaa meesha wada yaalaan markaasaa raggu xaggii talada ayaa u yaro ciir waxaynu usoo baxnay safar lama soo diyaar garoobin rag badani waa maqan yahay xagga safarkuunbaynu u badan xaggaasay u yar taladii faqad qaaluu waxay idhaahdeen hallaa dakarta lana alqitaala dee dagaal hadday tay inaad noo sheegtahay fanastacid dee waanu soo diyaar garoobi layn laakiin safar baad noo sheegtay marka hadday dagaalma noqotaan iska noqon ayaa ragga qaarkood idhaah meeshaa la soo diyaar garoobay war iyo gaashaamadiiba xataa yar iyo leebabkii wa jaaa misdaaqu dalik arrintaa runnimadeeduna waxa yimi oo rumeeyey qawluhu tacaala fii suurati alanfaal suuradda suuratu beder la yidhaahdo suuratu lanfaalna la idhahdee tawba ku xigta suuraddaasoo qisadan dhigdhigto aada uga sheekaysay ayaa muuqaalkaa iyo dhacdadaa nebigii asxaabta dhex martay ayay ka warramaysaa aayaddani waid yacidukum ullahu ixda daa'ifatayn bal nebi maxamedo dadka dib uga sheekee markii ilaahay uu labada kooxood midkood idiin yaboohay annahaa lakum inay iyadu idiin ahaanayso ay dabcan waxaa laga faa'idaysanayaa inaad ka guulaysanaysaan lakum sallaamta tusinayso wa tawaduuna idinkuna waxaad jeclaanayseen anna kayra daati shawkati ta aan awoodda lahaynin takuunu lakum inaad iscalabsataan labada kooxoodta aan awoodda lahayn inay idin ahaato oo isheshaa taasaa jeclaysanaysa waaya muuqaalkuna kaasuu ahaa waa imtixaan baa dhacay iyadoon lasoo diyaar garoobin iyadii oo arrinkii sida loogu soo bandhigay labada midkood ay tahay iyadii oo safarkiiba meesha ka baxayba imtixaankaasaa dhacay uma qaama almiqdaad ibnu lswad tashigii baa socda iyo aaraadii ra'yigii la ururinayay ilaa maxay kula tahay insaanka way xujaysaa oo haddii tala ururin la sameeyo oo aan qofka amar qura lagu wadin oo taladii ay soo jeediyeen la idhaahdo fuliya dadka haddaba sidaa idinla ti saasaa loo batay soo maaha waayahay fuliya iyada ballan ma ku qaadaysaa inaad fulisaan haa meela isugu adkaanaya ilaa waa go-aanay dadku gaadheen oo laleeyahay fuliya dalka laga duulaya waa halkaa taladii baa loo baxay markaa ah. saxaabiga la odhan jiray miqdaad ibnu lswad ayaa istaagay radia allahu canhu faqaala markaasaa wuxuu yidhi waa hadalaan mujaamalo iyo munaafaqadii toona ku jirin oo cad yaa rasuul allahi imdi waxa aad ku socotaa lima amaraka allahu wuxuu ilahay ku faray ku dhaqa saacadda laga bilaabo fa wallaahi laa naquulu laka annagu waan ku odhan mayno waan dhaartee kuma odhanayno kamaa qaalat banuu israa-iila limuusa sidii reer banuu israa-iil ay nebi muuse ku yidhaahdeen annagu ku odhan mayno ee qur-aanku ka sheekeeyey reer banu israa-iil baa nebi muuse ku yidhi waar cadowdaa qudus inaga haystee waa dhul barako badan oo khayr badan oo nicmo badane aan ka saarno markaasuu ku celceliyey markii dambey dabeedna ugu dhufteen waxay yidhahdeen idhab anta warabbu adigiyo ilaahaagu socda oo faqaatilaa la soo dagaalama inaa haahunaa qaaciduuna anagu xaafadaha iyagaan iska yuururaynaaye annagu sidaa odhan mayno walaakin waxaanu leenahay idhab anta warabbuka faqaatila adigiyo ilaahaagu ina mariyo dagaalama inaa macakumaa muqaatiluun annaguna waa idinla dagaalgelayna annagu waa dagaal galayna iyadoo rabbi iyo rasuulna aan uheshanayno wey sidaasay af buuxa ku yidhi muqdaad ibn aswa radia allahu canhu wallaahi low sirta bina haddaad nala socoto ilaa barkilkamaad meesha laydhaa meeshaa barkilkamaad laydhaa ilaa halka haddaad noo wado la jaaladnaa macak waxa aanu waanu kula soconaynaa ya ama la jaaladnaa waanu dagaalami doonaa macaka annagoo wehelkaaga ah man duunahu cidda ka sokaysa aanu la dagaalami xataa nabluqahu jeeroonu halkaa gaadhno waa sacuudi ereydii qaybta yamanta soo xigta eryadaasina meeshaa barkulkhinaad la yidhaahdaana waa meel toban caana maal looga soo soconayo marka maka laga yimaado xaggan yamanta loo soo socdo toban caana maal baa loo soo soconaya sacuudiga koonfurtiisa wey madiinana way joogaan marka ilaa sideed boqol oo kilomitr buu tilmaamaya haddaad ilaa halkaas tidhaahda loo socdo inta ka sokaysa dadka jooga waan la sii dagaalami ilaa aynu halkaa gaadhayna heer adag buu gu tilmaamay lajaaladnaa waa mujaalada manaa waan la dagaalamaynaa macaka man dunahu xataa nablugahu ila aan halkaa gaadhayno fadacaa lahu bikhayr ninkii khayr buu ugu duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam nin geesiyabu ahayo baaraka allahu fiik allah ku barakeeya ra'yi fiican baad iyo geesinima iyo dhiirigelini law xarib almuminiina cala alqitaali ba layidhi kol haddaad noqoto inin wax dhiiriyo oo geesinimadaa muujiyo iska fadhiiso uma qaala calayhi salaam ashiiruu calaya ayuha annaas hadda nabigu wuxuu ihi ashiiru calaya war ila taliya ayuha naas dalow war baltalada iigu celiya dee asxaabigaa hore oo mujaahidiintii muhaajiriinta ahaa wey ayaa hadlay wa huwa yuriidu alansaar markaa wuxuu nebigu u jeedaa colku dhinaca uu badan yahe reer ansaareed ile laba boqol iyo siyaado ayaa reer ansaareed oo reer madiine ah fikradooduu rabaa ila raggan kale muhaajiriintu way yari war bal taliya bui dee taliya ha aamusine rag aamusiya riyo aamusayba reerkoodii gabe wey waaya hala hadla bui marka waxaanu higsanayaa lianna baycat alcaqaba heshiiskii caqabe ee markii ay soo dhaweynayeen reer madiine ay kula galeen maka rasuulka waynu soo marnay laba heshiis oo nooca ahaaye rubama yufhamu minha <clears throat> in heshiiskaa laga fahmaa laga yaabaa annahu nabiga laa tajibu calayhi nusratu inay uhiiliyaan inaanay waajib ahayn ilaa maa daama inta uu yahay bayna adhurihim dhexdooda mooyaane fa ina fiihaa heshiiskaa waxa ku yaalay yaa rasuula allahi inaa bara annagu beri baanu ka nahay min dimatika magantaada kuma magan gelin karno xataa tasila ilaa daarina ilaa alxaq madiine soo gaadho faidaa wasalta ilayha markaad madiine soo gaadho fa anta fii dimmatinaa maganta yadaad ku suganta namnacuka mimaa namnacu namnacuka waxaanu kaa difaaci mimaa namnacu minhu waxaanu ka difaacayno abnaa'anaa wa nisaa'anaa inamadayada iyo dumarka yaga heshiisku saasuu ahaa marka nebigu madmadow soo geli lahaa buu meesha ka saarayay berigu ka soo hijroonayey maka raggan soo dhaweyna heshiiska ay soo galeen ile bani aadam waa kii heshiis ku wada socdeen heshiisku waxa uu ahaa oo ay la galeen marka aad dhexda soo socotana dee isa soo farsameen laakiin annagu arrinkee waxaanu ballan qaadayna eriyadayada iyo madiine markaad soo gasho eriyada ansaari saari degan tahay inaanu markaa kugu mara tuurno xallo wixii aanu maatidayada ka difaacayna adigana aanu kaa difaacano marka wuxuu arkay in eriyadii laga baxo boqol iyo siyaado kilomitr laga socday madiine qabaa'il kale la dhex galay ayuu arkayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna heshiiskii dee hadday ku adkaystaan laga yimi ereyadii maanta maxaa la isku ogaanayaa markaa ra'yigeenu intaa ka iftiimiyuu doonayaayo heshiiskii hore maadaam dee halkii lagu ballamay laga yimi goobtiina goob dagaalay lasoo soo baxay tiibuu iftiiminaya waay iyaday sidaa tahay faqaala sacd bnu mucaad sayid alaws laba sacad baa jiro sacd bnu cubaada oo qabiilada reer khasraj ka madaxa iyo sacd bnu mucaad oo reer aws ka madaxa labadaa qabiilo waaweyn ansaari eh, ay ka koobnayd ayay laba suldaan u ahaayeen labada nin labadabana waa islaameen oo mujaahidiin waaweyn bay noqdeen wuxuu sacad baa fahmay fartii nebiga markaasaa wuxuu ihi kaanaka turiiduna yaa rasuul allah malaa dee annagaad noo jeedaa markaad leedahay halaylatan iyo ragg hadlay way jiraane abubakar iyo cumar iyo eh, miqdaad iyo intuba dee hadlee welina hala taliyabaad leedahay mala reer ansaareed baa dee ujeedaa miyaa fa qaala ajal markaa nebigu wuxuu ihi ha idinkaad idin jeedaa ka dhawaajiya luqad cad baa lagu wada hadlaya fa qaala sacdun baa wuxuu ihi qad aamanaa bika bushaarayso horta waanu ku rumaynay wa sadaqnaaka waanu ku rumaysanay wa acطaynaaka cuhuudanaa ballantayadiina horaanu kugu qadinay famdi waxa aad ku socotaa limaa amaraka allaahu wuxuu ilaahay ku faray waxa alla uu ku farunbuna faraye fuliyoo dhaqaaji fa huwa aladii bilxaq ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartee low istacrabta bina haada albaxr haddaad tidhaa baddan ha layla galo haddaad baddan waajahda bul istacrabta binaa haddaad nala waajahda haada albaxra baddan cas rarhsiiga haddaad tidhaahdo ha layla waajaho fakhudtahu lanakuudanahu macak fakhudtahu dabeetana aada daf tidhaahdo lanakhuudanahu macaka annaguna daf baanu kula odhan wamaa nakrahu ma karaahiyeysanayno an takuuna talqa alcaduw an takuuna inaad noqoto talqa alcaduwa cadow inaad la kulanto binaa hadan adigoo annagana wada inaad cadow aroorta naga horgeysana niman karaahiyeysanaya manihin niman karaahiyeysanaya oo safar un jecel oo cadow waajahaaddii karaahaysanaya ma mihi innaa la suburun annagu rag sawrayaanu nahay cinda alxarb mar haddii layshelo rag suduqun kuwo ballanta run sheegayaanu nahay cinda alliqaa marka la iswaajaho walacala allaha ilaahayna waxa uu dhowyi yuriika mina inuu annaga naga kaa aragsiiyo xaggayaga ka aragtaba maa taqarub bihi caynuk ishaadu waxay ku qabowsato fasir calaa barakat illaah ka dhaqaaji adoo la kaashanaya intaasuu ninkaasina israacay waa dhaadasho wanaagsan iyo faan la ogol yahay wey faankani waa faan la ogol yahay faan dee fulaynimo lagu asturayana ma ah faan xaqiiqada lagu sheegayo wey xaqiiqada ballanqaad wey waa cahdi waan suburun cinda alxarbi suduqun cinda alliqaa mar hadday dagaal noqoto iyo cadowla kulmo hadday noqoto waanu sabriyo run baanu ka sheegi ballan allana inuu naga kaa tusaa laga yaabo waxaad ku farxadayna dhaqaaji sidaa uu sheegay bay u dhacday fa ashraqa wajhuhu calayhi salaam markaasuu nebiga wejigiisu iftiimay ilaa wuu garanayaa inaanu been u sheegayno wasara bidalika arrintaana wuu ku farxay waaya wa qaala markaa nebigu isaguna wuxuu ku jawaabay oo colka taladoodii markii uu qaatay ansaariya muhaajiriintiiba markuu taladoodii qaatay wa qaala nebigu wuxuu yidhi kamaa fii riwaayati albukhaariy riwaayada bukhaari siday caddaysay muxuu yidhi abshiruu waar idinkuna bushaaraysta buuri wallaahi lakaanii waaba anigoo anduruu eegaya ilaa masaarici lqowmi colku halkay ku daadanayaan waryaa war waxaad moodaa in filim isoo hor marmarayo sheegaya nimanka aynu iswaajahayno meelaha ay jiifin doonaan marka la legde waddada laga duwo jinaasadahoodu meelaha ay ku daadan doonaan iyo baktigoodu ayaabaan aan arkayaa buua taasaa isoo hormarmaraysa intaasuu ka ka dhawaajiyay isaguna bushaaraysta buuri markaa wuxuu sheegay kow in dagaal dhacayo gaaladu aada u dhimanayso bushaaraystana waxaa laga fahmayaa guul baa helaysa intaas u dhiibay facalima alqowm marka colkii waxay ogaadeen markii hore laba arrimood baa lalahaa ama safar ma col bay arrintu ahayd iminka waxay ogaadeen min haadihi aljumla ereygaa nebiga ka soo yeedhay waxay ku garteen ana alxarba laabudda xaasila in dagaalu dhacayo in dagaalu dhacaya halkaa garteen kol haddii uu yihi col baa meel nimanbaa meel ku dhacaya iyo bushaaraysta kol hadduu sidaa yidhi in dagaal dhacaya garteen xaqiiqatan xasalat dhab ahaanna dagaalkii u dhacay waay abi sufyaan haddaba arrinkiisi fa ina abaa sufyaan lamaa calima bikhuruuji lmuslimiina lahu markuu abi sufyaan ogaaday in muslimiintii usoo baxeen oy madiine ka soo baxeen isagoo shaam ka socda taraka wuxuu ka tegey aariiqa almasluuka wadadiisii la marayay marinkiisii uu ka baydha aariiqa wadadii almasluuka ee la marayay marinkii loo kala mari jiray shaam iyo maka ee madiine barbar mari jiray uu ka baydhay wasaara wuu socday mutabican isagoo raacaya saaxil albaxri badda xeeligeeda xaggaa iyo yumbuciye u baydho jiiradii xagal buu baydho wuu duway socodkii masaafadu ha dheeraata laakiin khatartu ka fogaanaya wa arsala ilaa qurayshna wuu u diray cid yuclimuhum bidaalika isagoo khatarta ogeysiinaya wayushiiru wa arsala wuxuu u diray ilaa quraysh maaha diritaankii hore maaha kani waa diritaan dambe wuxuu u diray cid kale yuclimuhum wuxuu ogeysiinayaa bidaalika arintaa wayushiiru calayhim birujuuci inay iska noqdaana wuu ishaaraya wuxuu ogaaday inay qurayshi soo baxday colo weyn lasoo diyaariyay dhexda soo xamaaranayaan cid kale u diray markaa wuxuu leey warrago waanu baydhnay cadow aanu ka baqaynay ka nabadgallay oo xagga qoorigaanu marayna inaanu nabadgallayba waa iska noqda maxamed iyo asxaabtiisa hala dagaalamine adeerayaalow makadiinii ku noqda buu ku taliyey waana ninka qaybta dagaalka u qaabilsan bu qurayshtu qabaa'il bay ahayd kala duduwan qola xagga ballamaha ay qaabilsanaayeen qola kacbada xokaynteeda iyo ilaalinteeda ay qaabilsanayd iyo wixii wathaa'iqa iyo documentska qabiiladaasi ay lahayd qaybna wixii dagaalka hogaamintiisa qayb weerarka iyo calanka iyo waxaas saasay u kala lahaayeen idan qadaa-ila haddana tartiibsan bay ahaayeen ila lagu ceesh jiray xarbujaahiligaasay ahayd marka ninkii jenaraalkii u qaabilsanaa arrintan amarkaasuu siiyey anigu nabadgala iska noqda fa qaala abu jahlin abu jahli ninka la jahliga aabihii baa wuxuu yihi laa narjicu wallahi inaanaan laabanayn xataa naxdura bedran ilaa aanu beder bedran ilaa aanu beder ilaa aanu xaadirno fanuqiima fiihi alaaan saddex habeenaanu halkaa joogno nanxaru nanxaruljazuur annagoo geela gowracayna wa nudcimu acaam dadkana raashinka siinayna wixiina soo agmarmara wa nasqi alkhamr khamrigana halkaa durduuranayna wa tasmaca bina alcarab jeeroo carabina ay ogaato carabina na maqasho carabina hana maqasho buuri falaa yazaaluuna markaa carabtu kaba suuli doonaan yahaabunana abadan inay weligayaba naga badaan wallahi inaanu wacdara muujin bu xala isugu faanaya geela halkaasaanu ku cunayna khabrigaa lacabaya hablaha musiga noo garaaci doono dabeetana fidhidhiidaa kadib carabi nagu isu hawaysan maysa inaan maxamedna ka guulaysanay markay ogaadaan safarka iyagiina soo nabadgelinay halkaasaanu kasoo golaabsami waaya waa taa dee qur-aanku ka warramayo kibirkooda iyo istusnimada ay halkaa ka wadeen waay bataran wa aa annaas ayay suuraddu leeday halkaasay u tegeen waxay u baxeen bataran wa aa annaas kibir iyo inay dadka istusiyaan taasay ogeysiis ku bixiyeen waa maqaaladahan faqaala qaala ibnu shariiq athaqafi libani suhra ninka akhlas ibnu shariiq la odhan jiro gaalada ugu khasane ugu liidata ahaa ayaa wuxuu ku yidhi reer bani zuhre wa kaana xaliifan lahum wuu ku dhex jirayoo wuxuu ahaa mid la yaalloo dhadhaartay oo isbahaysi bay lahaayeene wuxuu yidhi irjicuu yaa qawmi war tolkayo ina celiya faqad naja allaahu amwaalakum ilaahay xoolihiinii wuu nabadgeliyey sidaasuu soo jeediyey markuu arkay ninkan faanaya ee kibraya wuxuu warkanya inaan maqline waa col jabiye qalina celiy walam yashhad bedran zuhriyun walaa cadwiy labadaa reer eh, qabiilo reer bani cadwiy iyo reer bani zuhri labadaas iyagu bederba may xaadirin akhnaskaasoo dabinkabood ahaa ayaa yidhi war meesha waa lagu dhimanayaae kol haddii raggaasi safarkaa seegaan inaga inagu hamaansanayaane inaga celiya labadaa qabiilo way noqdeen uma saara aljeyshu colkiibaa sii socday xataa wasaluu waadi beder ilaa ay meesha beder la yidhaahdo degeen waxa weeyaan waa colkii cadowa way sii siqeen iyadoo safarkii nabad galay ilaa ay ku dhowaadeen beder dooxeedii fa nazaluu waxay degeen cudwatahu lquswa daanta daanta shishe ee xagga maka xigta can ilmadiina alquswa can ilmadiina meesha madiine ka durugsan ee xagga maka xig eryadu waa dooxooyin sidanunbay meel iyo meel taagagoo buura ah u leeday marka daanta soo jeedka garka sare ee soo jeeda xagga maka xig halkaasay degeen xagga maka xigtay degeen ee madiine ka durugsan fii ardin sahlatin layina meel dhulahoo sahalahoo maaragtay iska babaca oo aan buurahayn bay degeen layina ahoo dhiidhi ah meel dhiidhi ah dhulka waa adiga arkayoo meella markuu roobku helo waa dhiidhi aan gaadiidku socon karayn meelina biyahay liqlaayoo dadka iyo gaadiidka midna cagaa lama galo markaa nimankaasi ila waa coli jabinaye meel waxay degeen bus ah oo marka roobku helana dhiidhiya ah. halkaasay degeen taasi uga jeeda amaa jeishu lmuslimiin colkii nebigu hogaaminayla waa coli lahay hagaye fainahu lamaa qaaraba bederan markuu beder u soo dhowaaday arsala calayhi salaam nebigu wuxuu diray caliya bna abi aalib wa zubayr intaa degan nimankii u soo arooray ee ceelka beder uga dhaaminayay ayay qabteen fiihim ghulaamun libani lxajaaj wa ghulaamun libani lcaas asahmiyeyn labadaas qolo laba addoon oo ay lahaayeen ayay soo qabteen hulaam waxaa la bani lxajaaj bani banilcaas laba adoonoo biyo dhaaminayey oo colka u dhaaminayey ayay dhab siiyeen sahankii nebigu fa atayaa bihimaa way keeneen warasuulu calayhi salaam qaa'imun yusalli nebiguna markaa wuu taagnaayo wuu tukanayey markay keeneen colka dhexdiisa uma sa'alahumaa can anfusihimaa kolkaasaa dabeedna uma sa'alaahumaa uma sa'alaahumaa can anfusihima labadii asxaabi labadan waxay weydiiyeen kuwani waxay yihiin aan waxaa haydeen bay idhah way waraysi bay la bilaabeen ilaa waa maxbuus faqaalaa waxay idhaha naxnu suqaatun liquraysh waar quraysheed baanu aroor u ahayn ayaanu u dhaaminayna biyo bacahuunaa nuskiihim ulmaa wayna soo direen si aanu biyo ugu soo dhaaminno annaga abu sufyaan baana leh fatarakaahumaa waana ka tegey saas fatarakaahumaa labadoodii garaacayay baa iska daayay waay macnaha kolka ay yidhaahdaan xagga safarkii abu sufyaan way daayaan annaga rush bay sheegayaan ba ile waxaad doonaysaa si unbaad ugu yara cararaya mar alla markay idhahdaan col baana soo dirayna waa beenaadayaale garaaca soo jargaraya bayna halkaana waxaa laga fahmayaa cidda cadowga ah in maaragtay ehm, in la toojar garayn karo haddii baahidu ay keento oo war sidaa lagaga helaya xaqiiqa ah waaya walama inkastoo nebigu markii dambe dee u diiday walamaa atama rasuulu calayhi salaatu wasalaam salaata kolkuu nebigu salaadii ka baxay ilaa salaadiisu may kala joogsan jirin colmaha la hor fadhiye salaatu leylkii iyo sunayaashii salaatulbuxaadii intiibu iska tukanaya markuu salaadii ka baxay baa qaala wuxuu ihi idaa sadaqaakum darabtumuuhuma markay runta idiin sheegaan waa dhangadaysaan wa idaa kadabaakum taraktumuuhuma kolkay beenta idiin sheegaana nimanka waa daynaysa waryaa oo nimanka sidaan u fahmay anigu intii yaraydeen aan idin dhegaysanayeen tukanayay marka runtun baa garaacaysaan buui marka beentana waa daynaysa halkaana waxaa laga qaadan karaa inuu wixii khayr le qofku haddii uu dhagaysto isagoo tukanaya aanay salaadu ka jabaynin imaamu dahabi buu ahaa ayaan filayaa isagoo salaad tukanaya ayaa toban xadiis lagu og akriyo markuu salaadii ka baxay ayuu uhi tobankii xadiis dib ma idinku celiya iyo sanadkiisii markaasu dib usoo akriyay waaya oo dee salaadii kamay jabin nabiga caleyhi salaatu wasalaam waswaasna laguma tirin waay waidaa kadabaakum taraktuuhumaa taraktumuuhumaa waa ka tegaysaan bui sadaqaa run bay sheegeen bui nimankani ama diida ama hadiidina innahumaa liquraysh waa nimankan quraysh baa wadae safar ma wato colyaho ama ka xanaaqa ama ha ka xanaaqina uma qaala dhaanka utiin ka sheekeeya qaala waxay idhaheen hum waraaa haada alkafiib tuurta yarbay ka dambeeyaanba colka quraysheed kafiibku waa meesha taaga ah taagan yarbay bay sii jeedkiisa inoonu kasoo daadegnoonu aroorna fa qaala lahumaa wuxuu ihi kam hum ila nebigu calayhi salaatu wasalaam waa milatari cabo wuxuu markiiba abaarayaa su-aasha muhiimka ah wuxuu ihi tiradood fa waxay idhaheen laa nadri wallaahi ma garanayno waa shaqaale milatarigana waxa garan kara dee hogaaminta iyo cidda howlgelinteeda leh tiradiisa waa sir wey noocan loo sheeg sheegi maayo markaa nebigu dhan kalu kaga wareegay ila waa nin alla u ila bixiyey wuxuu ihi kam yanxaruuna kulla yawmin ilan raashin kale lama haye waxa la cunaa waa geed la wato ama meelaha laga qaadayo markaa wuxu uhi imise halaad bay maalintii qashaa qaala waxay idhaahdeen yowman tiscan wa yowman cashara maalmaha qaarkood waxaa la qalaa sagaal halaad maalmaha qaarkoodna